bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlaam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صاlح bn cabd اllahi الcusaymiin غafar allah lahm jamiiعا bisnaadi kuli minhm ilى sufyaan bn cayn can amr dinar can abi qabusa mawla cabd اllahi bn cmr اlcaas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum araxman irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama wa min taraa'iq araxmati raxmatu lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuula almutuun khaasatan usuula xadiidi almustafa warasuuli lmujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis altaasic walhamsiin min majaalis iqra'i wa sharxi kitabi riyaad saalixiin limam nawowi caleyh raxmat ullah في leyلة الاثنين الثامن والعشhرين من شhهر صفر cام ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وضمن سلسلة دروس xadيث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بkتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii sagaal iyo kontonaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الصاalixiin lilimaam الnawwi caleyh raxmat ullah kitaabkana waa kitaabka kitaab alumuur almanhi canha baabkana waa baabu taxriimi wasli الshacri wاlwashmi wاlwashri wa huwa taxdiid اlasnaan baabu taxriimi wasli shacri timaha in la xiriiriyo oo timo kale lagu daba xiro xaaraannimeeda ayuu u baab yahay iyo walwashmi hararka la hardho jirka oo lagu hardha in la dulduleeliyo washmiga waa noo imaan doona insha allah caddayntiisa waa dulduleelin ay ka dambayso wax qurxin iwalwashri washriga waxaa weeyaan ilkaha oo la qoro iwalwashri ilka qoritaan wa huwa washrigana taxdiidu اlasnaani ilkaha in la qoro oo la soofeeyo weeyaan baabkan imaamka caleyh raxmat wuxuu u baabaystay xaaraannimada ay xaaraan tahay intimaha laisku xiriiriyo sida dadka qaar oo hadda wadankan jooga ay sameeyaan weeyaan kadalika washmiga waxaa la yidhaahdaa in jirka qayb ka mid ah cirbad loo qaata loo qaato ama aalad un muxuu ahaa dhudhuuban loo qaato oo la durdura kadibna marka la duro ayaa waxaa lagu shubi color ayaa lagu shubi amaba haruud ha noqdo amaba ha noqdo eh, indhakuul ha noqdo ama nooc kale ha noqdo amaba wax la yaqaano oo magac iyo sawar iyo ha noqdo ama shay iska la durduray ha noqdo marka kadibna jirkaas dhiiggaas iyo waxaasa isqabsani jirku ka mid noqoni jirkan weligiis kama baxay weyaan xitaa qofka haddii xataa wax kasta lagu sameeyo inaba camaliye loo sameeyo oo qaliin iyo operation loo sameeyo mooyane inay baxda aad bay u adkaanaysaa weyaan intaana qurax ka raadin ayaa loo samaynayey waa taqyiiru lkhalqi kadalika wuxuu u baabaysta imaamka caleyh raxmat ullah washriga washrigana waxaa weeyaan in ilkaha la qoro oo la dhudhuuba la qurxiyo fanax loo yeela wamaa ilaa dalika ama fanaxlaan la dhigo oo laisku dhoweeyo wamaa ilaa dalika qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi in yadcuuna ma tuugayaan gaaladii iyo mushrikiintii min duunihi alla sokadii ilaa inaaan haween ma wax kale ma tuugayaan allaata walcuza waa inaa weeyaan nacam in yadcuuna maa yadcuuna ma tuugayaan min duunihi alla sokadii oo ma baryayaan oo ma caabudayaan ilaa inaaan haween mooyane wain yadcuuna ma tuugayaan ilaa shayaanan shayaan mariidan ilaahay aacadiis ka baxay weyan oo madax adag lacanahu allah ilaahay shayaankuu nacladay wa qaala wuxuu yidhi shayaankii laattakhidanna waan ka samaysani waan ka samaysani min cibaadika addoommahaada nasiiban qayb ayaan ka samaysanay qaybtaasoo mafruudan laattakhidanna min cibaadika nasiiban qayb ayaan adoomahaada ka samaysani la attakhidana waan ka samaysan min cibaadika adoomahaada waxaan ka samaysani nasiiban koox iyo qayb ayaan ka samaysani mafruudan ee la qadaray weeyaan wala udilannahum waan baadiyayni oon baadiyayni wala umanniyanahum yodadiile ayaan u furi oon u furi yodadiile ayaan u furi oon u furi wala aamurannahum waan fari oon fari falaa yubatikunna waxay jeexjeexi doonaan aadaana alancaami xoolaha dhagahooday jeexjeexi doonaan wala aamurannahum waanfari onfari fala yuayirunna way doorinayaan way doorinayaan fala yuayirunna way doorinayaan khalq allahi khalqiga allay doorinayaan weyaan aayaddan qur-aanka ama labadan aayadood rabbigan subxaanahu wa tacala wuxuu ka warramaya qolyihii gaalada ahaa waxyaabaha ay tuugayaan oy allah ahaan ama macbuud ahaan u tuugayaan waa inaahu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waa dhidig waa waxaan macno weyn ku dhisnayn weeyaan dhidignimada waxaa weeyaan iyo walayse dakaru kalunha dhidiga iyo muxuu ahaa labka isku mid mahayu rabbile subxaana wa tacaala jinsi ahaan marka laga hadla afraad iyo muxuu aha qof qof oo inaadta ama dumarka ah oo ka fadli badan oo ka qiimo badan ragga ka afraad ahaan way turan yihin laakiin ka jinsi ahaan jinsa arijaali wa jinsa anisa marka la yidhaahdo waad aragteen ambiyada dhan waxay wad ahaan jireen rag bay ahaan jireen weyaan in yadcuuna ma tugayaan min duunihi alla sokaday ilaa inaaan haween mooyane wain yadcuuna ma tugayaan ilaa shayaanan mariidan oo rabbi daacadiis ka baxay weyaan oo madax taagay madax adag lacanahu llah allow nacladay naxariistiisu alle ka fogey weyaan markii laga fogayna uu yidhi wa qaala uu yidhi ibliiskii laatakhidana waan ka samaysana min cibaadika addoommahada rabbiyow nasiiban qayb ayaan ka samaysana mafruudan ee la qadaray weyaan walaa udilanahum waan baadiyayni on baadiyayni walaa umaniyanahum yodadiil ayaan ufuri on ufiri walaa amuranahum waan fari on fari falayubatikunna kadibna waxay jexjeexayaan aadana alancaam xoolaha dhagahooda ay jexjeexayaan cibaad ahaan u jexjeexayaan weyaan rabbi uusan farin walaa amuranahum waan fari on fari falayuayirunna way mxuu ahay doorinayaan khalq allah khalqiga alleh soomaad arkin dad carabka jeexay oo dhagaha jeexjeexay oo wejiga jeexjeexay oo bala ay ka wada raaracdo oo sanka muxuu ahaa ay bir ka raaracaan carabku bir ay ka raaracaan wamaa ilaa dalika fala yuayiruna khalq allahi weyaan waa ibliiskii dadkii ka guulaystay inuu mxuu ahay ballantiisii ay ku fusho weyaan xadiidka kun iyo lix boqol iyo laba iyo afartanaad wa can asmaa waxaa laga wariyey radia allahu tacala canha wa ardaaha ana mra'atan haweeney ayaa sa'lat nabiya nabiga weydiisay sala allahu calayh waali wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka allow ina bnatii gabadhayda asabata waxaa ku dhacday alxasbatu furuq ama busbus ayaa ku dhacay weyaan busbus cudurkan waxaa weyaan dadka ka soo baxa oo ilmaha iyo inta badan dad ku dhaca weyaan xasbadaas ayaa ku dhacday fatamazaqa fatamaraqa maxaa idiin qoran bira sooma waxaa jarmay oo gogo'ay shacruhaa timaheedii weeyaan wainii anigana zawajtuhaa waan u guuriyey iyadoo timalaan u guuriye ama timihi ay iska mxuu ahay liidan yihiin ee afa asiilu ma xariiriyaa fiihi timahaas oo timo kale maku daba oo maku ziyaadiyaa si timihii ay u quruxsanaadaan fa qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh waslm allah naclado naclad allaha ku rido alwaasilata haweenayda timaha xariiriso allah naclado iwalmawsula iyo tan loo xariirina labadaba allah naclad ayuu nabig yihi sala allahu aleh ali waslem mutafaqun caleyh wa fii riwaayatin alwaasila islaanta wax xiriiriso iyo walmustawsila iyo tan mxuu ahaa xiriirin dalbaysa weeyaan in loo xiriiri tan dalbaysa labadaba allah naclada marka timaha la xiriirina waa muxaram weeyaan lama ogola nabigeenna wuu diiday sala allahu aleh ali waslem weliba waxaa weyan waciid adag naclada waa meelaha ugu sarsarrayso oo waciidka iyo taxriimka caddeeya weeyaan qowluhu fatamaraqa bira'i la akhriya wamacnaahu intaara wasaqaa wuu kala firdhoomay oo wuu daatay weyaan intaara wuu kala firdhoomay oo wasaqaa wuu daatay weyaan wlwaasilatu waasiladana allatii tii weyaan tasilu xiriirisa shacrahaa timaheeda aw shacra hayriha hayrkeed timaheeda xiriirisa bishacrin aakhara tima kale ku xiriirisa weyaan wlmawsuulatu mawsuuladana allatii yuusalu shacraha waa timaheedatan la xiriirina weyaan wlmustawsila tan xiriirinta dalbaysa allatii weyaan tas'alu weydiisata man yafcalu qof ku fala daalika arinka isaga laha ayada u fala weyaan oo timaha u xiriiriyo wa caaishata waxaa laga wariy radi allahu tacala anha naxwahu xadiidkan xadiid la mid a ah, ayaa laga wari way muttafaqun calayh marka timahaas in la xiriiriyo oo sida dadkan aan islaamka ahayn hadda ay sameeyaan oo kale timala-aanta ama timaha ay ku yar yihiin ay sameeyaan arrinta iyada waa arrintuu nabi ka warramaa sala allahu aleyh waali wasalam waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah gabdho soomaaliyeed oo timo fiican lahaa oo qolyahan kusoo dhex barbaareen timaha ay aadka ugu yaryihiin amaba ay mxuu ahaa tima e, noocan e, jilacsan aanan ahayn kudhex barbaaray oo timahoodii inta jaray kadibna ayagana mxuuaha jawaanadan waxyaabaan qolyahan ay xirtaan xirtay aan arkay oon aad ula yaabay mar dhexdaasaan xuduudadaas mar tagay dhankii qolyahana tim ay raadinayaan kuwana timalaan ay raadinayaan waa wax cajiib ah xadiidu kun lix boqol iyo saddex iyo afartanaad wacan xumayd waxaa laga wariy bn cabdiraxmaan radi allahu tacala canhu anahu ninkaas raximah llah samica wuxuu ka maqlay mucaawiyata mucaawiye ayuu ka maqlay ibn abi sufyaan radi allahu canhu caama xaja sanadkuu soo xajiyey cala almimbari mimbarka ayuu udol maqlay weyaan isagoo lah wa tanaawala uu soo qaaday ninka la yidhahda mucaawiya qusatan gunud gunad yar amaba koofiyad wax ahaan u yar samaysan oo laakiin tim ah tim sida koofiyadii kaanat ahaatay fii yadi xarasiyin nin waardiye ahaa oo raggi askartaoo la socday mucaawiya la socday gacantiisa ku jirtay ayuu marka soo qaaday weyaan mucaawiya gunida yarayd amaba koofi muxuu ahaa timaha ka samaysnayd oo muxuu ahaa ninka askariga uu gacanta ku hayay ayuu ka soo qaaday weyaan fa qaala wuxuu yidhi yaa ahla almadiina reer madiinow ayna culamaa'ukum culamadiina xaggee aaday maxaa idinku dhacay samictu waxaan ka annabiya nabigaan ka maqlay sala allahu calayh waali wasalam yanha isagoo diida can mili haadihi qufadan oo kale ama timahan ama gunadan timaha oo kale nabigoo diida calayhi salaatu wasalaam timahan la saara madaxa ayaan mxuu ahay ka maqlay weyaan sala allahu aleh waali wasalam wa weliba nabigu wuxuu dhihi jiray sal allahu alay waslam inamaa halakat inamaa in kale ma ahani halakat waxay halaagsantay banuu israa'iila reer bani israa'iil xiina ittakhada goorta ay samaysteen haadihi arinkan hadda mxuuaha iyo timahan daba ama timahan sinaaciga oo la samaystay oo la saarana nisaa'uhum haweenkooda markay samaysteen ayuu ilaahay subxana wa tacala halaagay niminka reer bani israa'iil weeyaan muttafaqun caleyh marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam timahaas in la xariiriyo oo dumarka ay xariirsadaan wuu diiday wuuna ka digay weyan sala allahu aleh ali wasalam wuuna nacladay sida xadiidka hore noo soo martay xadiid kun lix boqol afar iyo afartanaad waa ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal slm lacana wuxuu nacladay alwaasilata gabadha timaa xiriiriisa iw almustawsilata dalabta weeyaan iw gabadha durdurta jirka si ay u qurxiso iw tan in loo durduro dalabta weyaan muttafaqun caleyh haddii aad nin ragga durduritaanka dalba ka warrama marka amaba isagii uu durdura waa la mid xukunku qaadanaya laakiin waxaa dumarka hadda loo sheegay inta badan ayaga ayaa ficilkaas sameeye weyaan meelahan keefoorooyinka mxuuaa dumarka lagu qurxiyo inta badan ayaga ayaa joogaan weyaan xadiid kun lix boqol iyo shan iyo afartanaad wacan mascuudin radi allahu tacala anhu qal wuxuu yihi lacana allahu allah naclada alwaashimaat gabdhaha durduritaanka sameeya qurux awgeed iyo gabdhaha iyo dumarka haweenka in eh, mxua loo durduro dalbado iyo iyo gabdhaha timaha dhildhiljiyo weeyaan oo saarsaarbibixiyo timaha khaasatan la bixina waxaa weeyaan waa kuwan xirribaha ka sareey halkan xiribaha waa kuwan sooma indhaha kuwan maxaa la yidhahaa ya sunyaa sunni miya sunni sunni barbaar miya baar baar iyo sunni markay laba noqdaan ama ay bataan waa sunniyo weeyaan markuu xabad yahayna waa sunni sooma waa sunn sunnadii cadigii <laughs> wax fiican wa marka sunnigaas ama baarkaas ay muxuu ahay bixin jireen si a loo dhuuba ood u dhuubto hadda waad aragteen kuwaan hadda waxay sameeyaan way xiran way dhuubayaan kuwaasoo nabigu u nacladay sala allahu alayh waali wasalam ayib waalmutanamisaat iyo gabdhaha sunniyada amaba baarasha waxaa weyaan sisiibaan oo dhuubaanna nabigu u nacladay sala allahu aleh ali waslem iw kuwa ilkaha u qora lilxusni qurxin awgeed u qora ayaga nabiga u nacladay sala allahu aleh ali waslem almuhayiraat ee dooriya khalq allaahi allah subxaana wa tacala khalqigiisa dooriyaan weeyaan kuwaas nabigeena wuu nacladay sala allahu calayhi waalihi wasalem lahu waxay imra'atun haweeney waxay u hadalka marka waxaa watay afwan hadalka lacana allahu allahna callada hadalka qof kale waxaa weeyaan waa cabdilaahi ibn mascuud weeyaan waa noo imaan doontaa marka gadaal dambe inuu nabigeenna arintaas yidhi isagaa noo sheegi doona lacana allahu qaala wuxu yhi ibn mascuud lacana allahu allahna callado alwaashimaat gabdhaha jirka durdura qurax awgeed iyo walmustawshimaat kuwa mxuaha duritaanka dalbada qurux awgeed iyo walmutanamisaat gabdhaha timaha dhildhiljiyo khaasatan timaha sunniga iwalmutafallijaat iyo kuwa mxu qora ilkaha lilxusni qurax awgeed almuqayiraat dooriye khalq allahi khalqiga alle faqaalat lahu imra'atun haweeney waxay u tihi fii dalika arrinka asaga arrinkaasay kala hadashay waxay tihi sideed u nacladaysaa weliba riwaayo kale waxaa weeyaan sideed u nacladaysaa markaasuu yidhi maxaan u nacladayn kitaabka alle ku taallaa markaasa waxay tihi kitaabka alle dhan walbaan ka akhriyey horay meeshana kuma arkin markaasuu aayaddan hanoo imaan doonto wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu ayuu u ahri weeyaan faqaalat low imraatun haweeney baa fii dalika arrinka asaga hadal ku tiri weeyaan oo maxaad u nacladaysa ay ku tiri faqala wuxuu yidhi wamaa lii maxaa ii laa anaclo aanan nacladaynin man qof lacana uu nacladay rasuula rasuulka alla sal alla slam wa arrinka isaga ahna iyo nacladda ayadaana ay ku sugan tahay fii kitaabillahi kitaabka alle subxaana wa tacaala qaal اllahu tacala wuxuu yidhi wma ataakum wuxuu idinla yimaad arasuul rasuulka fahuduuhu qaata wamaa nahaakum wuxuu idinka reeb canhuna fantahu ka reebtooma weyaan marka nabigeenna wuu nacladay wixii nabigu uu la yimaadayna waa naclada ayada ah oo muxuu in qofka noocaa samay in la naclado ayuu nabiga la yimid ilaahayna wuxuuna faray wamaa ataakum arasuula fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu weyaan muttafaqun caleyh almutafallija hiya ayada allatii te weyaan tabridu qaboojisa soofaysa cafwan tabridu qaboojisa amaba soofayso min asnaanihaa ilkaheeda soofa maraysa weyaan oo dhudhuubta liyatabaacada inuu kala fogaado bacduhaa barkeed min bacdin barka kale qaliilan in yar wa qurxisa wa huwa isagana alwashru washriga aan soo marnin weyaan waa ilkahaas oo muxuu ahaa la fiiqo oo la soofeeya ayaa washri la yidhahda weyaan wanaamisatu naamisadana hiya iyad allatii weyaan taahudu ka qaado oo ka saarsaarta ama ka bixisa min shacri xaajibi min shari xaajibi hayriha iyada midaan ahayn timaha halkaan kaga yeelo sunniga kaga yeelo in muxuu ay jarto weyaan ama ay bibixiso wa turaqiquhu weliba dhuubta wax dhuuban ka dhigto liyasiira inuu ahaado xasanan mid aad u qurux badan weyaan wlmutanamisa allatii ti weyaan tamuru faraysa man yafcalu qof ku fala biha iyada daalika in timahaas laga bixiyo laga dhaliiljiyo dalbaysa weyaan marka dhammaan waxay caddaynaa xadiidka iyo tafsiirkiisaba in hawsha ayada aan la ogolayn oo timahaas aan la dhuubi karin qofkii sameeyana qof la nacladay oo nabiga nacladay sal allahu alay slam uu yahay weeyaan baabu nahyi reebid layska reeb ayuu baabi baabkan can natfi shaybi timaha cirada ah can natfi shaybi cirada in la tifo amaba la sasiibo min allixyati garhka laga babixiyo iyo wara'si madaxa laga babixiyo iyo wakhayrihimaa iyo meeshii kale oon labada ahayn weeyaan wakadalika wacan nadfi اlmradi qofka aan timaha weli usoo bixin gerka haasatan amradka waa qof garlaawaha weyaan wacan nadfi lmradi qofka garlaawaha mxuu ahaa sisiibitaan u sisiiba shacra lixyatihi timaha ka soo baxa garkiisa inuu sisiiba cinda awala uluucihi mar alle markay kusoo bilaabanaan inuuba bixiyo oo mxuu ahaa sisiibo ama dhedhelijiyo arinta ayada ayadana marka qofka tima haddii ay usoo baxaan khaasatan garko kale inaan la taabanin xadiid kun lix boqol iyo lix iyo afartanaad an camr bn shucaybin can abihi can jaddihi radia allahu tacala anhu can nebigu wuxuu ka wariyy sal slm qal nabigan wuxuu yidhi laa tantifuu war habibixinina oo ha tifina oo hadhiljinina ashayba cirada weeyaan fainahu maxaa yeelay fainahu cirada nuuru lmuslimi qofka muslimka nuurkiisa weeye yowma alqiyamati maalinta qiyaamo xadiiun xasan xadiiu xadiis xasan wey xadiidkan rawahu abu dawuud ayaa wariy watirmidi wanasaa-i biasanaydi xasana qaala tirmidi xadiiun huwa xadiiun xasan xadiidkan marka waa xadiis marka qofka muminka haddii alla subxana wa tacala uu tima ciro soo saaro inuu timihiiba bixiyo ood ku wimaado soo saaro soo reebo taas waa tan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu diidaa weeyaan lama ogola xadiidka ama baabu karaahati istinjaai istinja karaahinimadeeda bilyamiini midig lagu istinjaysto iyo wamasil farji farjiga iyo xubinta taranka in lagu taabto oo lagu qabto bilyamiini midig maxadiikan ka booday ah, xadiidkan gaaban aad iyo aad kun lix boqol iyo toddoba iyo wa can caaishata radi allahu tacala qalat waxay tahay caaisha rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu man camila qofka camal fala camalan camal oo laysa uusan ahayn calayhi dushiisa amruna amarka anaga ahayn fa huwa raddun fahuwa isaga raddun waa mid la celi weyan waa lagu celinaya weyaan mid la aqbalay ma noqonayo lidalika qofkii la imaada arrinta iyadoo nadfigaas oo timahaas lama bixiyo iyo xaajibkaas muxuu ahaa la sisiibo la dhowbay la imaada waa qof amarkii la faray midaan ahayn la imaaday lidalika wejiga lagaga dhufanaya weyaan baabu karaahati listinjaai istinjada karaahinimadeeda bilyamiini midig lagu istinjayso iwamasi farji xibinta taranka oo la taabto bilyamiini midig lagu taabto markii muxuu aha la istijoona weeyaane min hayri cudrin hadduu cudur uusan jirin cudurka muxuu noqon karaa qofka gacantiiba uu ka xanuunsan yahay oo meel amaba gacantu ay go-on tahay markaasoo kale talo tala talo kalema tala weeyaan xadiidka ku lix boqol iyo siddeed iyo afartanaad wacan abi qataadata waxaa lagu radi allahu tacala anhu can nabig wuxuu ka waray sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi idaa baala hadduu kaadiyo axaduku midkiin falaa ya'hudanna yuusan qabanin uusan qabanin dakarahu xibintiis taranka yuusan ku qabanin biyamiini midigtiis yuusan ku qabanin filinaa waalka markuu wa ka cabaana yuusan ku neefsanin oo intuu qurquriya waalka oo biyaha jugjugsiya amaba cabitaanka amaba caanihii wix la midkaa kadibna bannaanka ku neefsada kadibna ha ku noqda weeyaan saasuu nabigeena caddeeyey axaadiid kale sala allahu aleh ali waslm muttafaqun caleh wa fi lbaabi axaadiidu kaiira baabka axaadiis badan baa ku sugan saxiixatun ee saxiixa weeyaan baabu karaahati almashi socod karaahinimadeeda fii naclin waaxidin hal kab in lagu socdo aw khufin ama hal sogos sogoska adag weeyaan khufka waaxidin ee keliya liayri cudrin cudur haduusan olin cudurka waa qofka aduu lug ka go-on yahay hada lug uu qabo ama lugta ay mxuu ahay boog tahay mxuu ahay jiran tahay oo isagoosi kab ay gelayn iyo wix la midka weyaan cudurka waa kaas cudurka weyaan fii naclin nacam liayri cudrin cudur hadduusan jirin iyo wa karaahati labsi nacli kabta xirashadeeda karaahinimadeeda iyo walkhufi khufka waa isagooska adag weeyaane qaa'iman qofka isagoo taagan maxaa yeelay istaagnida ayada ah waa irshaad istirshaad wey nabiga wuuu sida noo imaan doonta wuu noo cadaynaya waa istirshaad dadka lagu boorinaya oo la baraya weya caafimaad ahaan xitaa qofka foroorsigaas noocaasa oo markuu kabta xirna saas u foroorsana uma fiicno dhabarka waxyaabaas uma fiicno weyaan waxaa dhici karta qofku inuu meesha ku dhaca wamaa ilaa dalika wax badan marka qofka haddii meel uu fariisana fariisan kara hadduu helo inuu fariisto ood kabaha ku siibto weyn sida dhankan sigiska oo kale laakiin haddii aan fadhi uusan suuragal ahayn oo meesha ciriiriga uu tiro batay amaba qofka waxaa weyaan meel lagu fariisaba ayna jirin cudur baa markaa jira marka sidai suuragala siday salaad ku qabata loo tukada ay noqonaysaa weyaan xadiid kun lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasula rsulka a sal slm qala rasuulkan wuxuu yidhi laa yamshi yuusan soconayn axadukum midkiin fii naclin hal kab fii naclin kab waaxidin ee keliya yuusan ku soconayn weyaan liyancalhuma labadaba ha xirto jamiican dhammaantood ha xirto weyaan aw liyakhlachuma ama ha siiba jamiican dhammaan ama labadaba ha wada xirto ama labadaba ha wada siiba weyaan wa fii riwaayatin riwaayaad kale liyuxfihimaa ha siiba jamiican dhammaantood weeyaan yuusan mid walbas xiran muttafaqun calayh wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu taca anu qal wuxu yhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka sal slam yqul isagoo la ida nqaaca hadduu go'a shiscu nacli axadikum midkiin kabtiisa fandhalkiisa amaba suulgashigiisa meesha suulka mxuuha celisa haddii ay goodo falaa yamshi yuusan soconayn fi lukhraa tan kale xataa yuslixahaa ilaa uu ka suubiyo tii ayadaheed weeyaan oo ti kalan hasiiba rawahu muslim maxaa yeelay hadda qof halka bod dii ad aragt ka warramo oo socdo maxaa loo malayn ya qof waalan qof wax ugu horreya kugu so dhe waa qof waalan yahay marka in qof waalan lagu tum ad ka war mxuu ahaa baasha kaa halawda marka qofka inuu kabta iska siibo oo kabalaan u socda amaba muxuu ahaa waxaa weyaan uu labadaba xirto haddii laakiin lug uusan qabinba oo lugta ay kabgelayni ama lugta uu ka xanuunsan yahay oo lugtii ay lug jiran tahay lugahan weynaada ilaah naga qab subxana watala la midka weyaan markaas dhibaato ma lahan weyaan nacam maxaa hawsha ayadana waa shaqo shaydaan shaydaankaa saas u lebisto waxyaabaha marka shaydaanka iyo lagu khilaafa Eh, waa in eh, lagu dadaalo weyaan beryahan waxyaabaha soo bax waxaa ka mid ah in saraawiil lugtoo ka go-on lugna muxuu ahaa ay kaamil tahay inay soo baxeen ay fashon tahay soomaad arkin ya xadiid kun lix boqol xadiid kun lix boqol iyo kow i kontonaad wacan jaabirin waxaa lagu radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal l slm naha wuxuu diiday an yantacila inuu xirto alrajulu qofka qaa'iman isagoo taagan rawahu abu dawud ee xadidka hore biisnaadin xadiidkan waa xadiid saxiix bishawaahidihi xasan duruqdiisa la jamciyey kadibna waxaa weeyaan oo saxiix ku noqda weeyaan amarkaas uu nabiga faray sal slam in muxuu ahaa qofka uu kabtaas amaba isagoo eh, taagan uusan xiranin waa istirshaad saan hore u sheegnay oo waxaa weyaan qofka dhimrin iyo waxaa weyaan caafimaadkiisa iyo dantiisa iyo inuusan dhib soo gaarin ayuu nabiga ku irshaadinaa sal allahu aleh ali waslem wa huwa arauf raxiim xadiidka baabka baabnahyi reebid liska reeba weyaan baabka saddex boqolaad weyaan baabunahyi reebid liska reeba can tarki annaari dabki in lagaga tago filbeyti guriga looga tago weyaan isagoo shidan cinda nowmi wakhtiga hurdada la hurda iyo wanaxwi wixii la midka ah sawaan kaanat ahaataa mxuu ahaa dabkaas ahaya fii siraajin faanuus aw hayrihi ama wfaanus mxuu aha hayrkiis oo la mida weyaan ha noqdo marka marba haddii qofka uu saaxana waa inuu iyo dabka liska damiye xukunkeeda waxaa qaadan kara korontadao kale korontada waliba dabka mararka qaar way ka dhib badan tahay markii in liska damiyo ayuu nabigeenna faray sal allah alay slm isagoo noo naxariisana xadiidku lix boqol iyo labaiy kontonaad waa ibn cumar radi allahu tacala anhu can nabi nabi sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi laa tatrukuu ha ugu tegina annaara dabka ha ugu tegina fii buyuutikum guryihiinna xataa xiina tanaamuun markaad saaxanaysaan muttafaqun caleyh ilan waxaa dhici karta dabki inuu intuu isqabsado hulaaqo kadibna uu ummadda halaago guriga dhan uu dad ku sugnaa uu ku baabi'iyo weeyaan xadiidku lix boqol iyo laba iyo kontonaad saddex iyo kontonaad cafwan wacan abi muusa waxaa alashcri radi allahu tacala anu qal wuxuu yidhi abu muusa ixtaraqa waxaa gubtay beytun guri ayaa gubtay oo bilmadiinati madiina ku sugnaa calaa ahlihi ahlkiisu ku gubtay weyaan dadkii ku jiray ayuu ku gubtay min alleyli habeenka falamaa xudita markii loo sheegay rasuulullah rasulka al sl slm bishanihim arrintooda qaala wuxuu yidhi ina hadihi naar dabkan oo kana caduwun lakum cadow bay idiin tahay fa idaa nimtum haddii aad saaxataan fa adfiuuha damiya weyaan muttafaqun calayh xadiidku lix boqol iyo afar iyo kontonaad can jaabirin waxaa lagu radi allahu tacala anhu can rasulillah wuxuu ka wari sal slm qaal rasuulkan wuxuu yidhi hauu war daboolay alinaa waalka daboola waalasha markii aad muxuu ahaa saaxanaysaan hala daboola ama guud ahaanba waalasha hala daboola ay wax ku jiraan wa awki uu war afka ka xira asiqaa sibraarka biy muxuu aha ay ku jiraan waxa la caba biyo iyo cabitaan kale waxay ahaadaanba ay ku jiraan sibraarkana afka laga xira weeyaan wa aqliquu waxaad xirtaan albaaba albaabka baabkana xira weeye markaad saxanaysaan baabka xirta wa adfiu waxaad damiysaan asiraaja faanuustana damiya iyo nalka damiya weeyaan fa ina shayaana shaydaanka laa yaxilu ma fura siqaa'an waal ama sibraar ma fura weeyaan afka laga xiray walaa yaftaxu ma fura baaban albaabna ma fura walaa yakshifu ma fayda inaaan waal muxuu ahaa la daboolna ma faydo fain lam yajid hadduusan helin axadukum midkiin ilaa an yacrida inuu an yacrida inuu ku gudba calaa inaa'ihi waalkiisa cuudan laan wayadkura u xusa isma allaahi magaca alla uu bismillahi yidhaahdo falyafcalha fala weeyaan oo cadi iyo wax la mid ah inaad waalkii ay wax ku jireen aad saa u saarto afka saa ugu saarto ood bismillahi tiraahdo haddii aad wax kala weydood ku daboosha saas yeela yuu nabig sal s faina alfuwaysiqata dabka maxaa loo daminayaa waa jiirta weyaan jiirka ama dooliga waxaa tihahdaba fa ina alfawaysiqatka mxuua faasiqyaraydi tudrimu waxay hurisaa calaa ahli lbeyti dadka guriga ku sugan beytahum gurigooda ay ku hurisaa weyaan oo faanuustii iyo dabkii wixii mxuu ahay ay qarxisaa oo ay qalxisaa weyaan rawahu muslim alfawaysiqatu alfaratu waa jiirta weyaan iyo jiirka wixii la mid ah amaba dooliga sa u taqaanaba wa tudrimu ay tuxriqu ay gubtaa weyaan reebid liiska reeb ayuu u baab yahay can itakalufi qofka inuu ismashaqeeyo wuxuusan aqoonin inuu u fahmo inuu yaqaano wuxuusan kari karin inuu muxuua yidhaha waad kari kartaa inaad qofka isdhibaateeyo ood muxuua ismashaqeeyo ayaa baabkan laiskaga digaya weyaan baabu nahyi reebid liiska reeba can itakulufi ismashaqayn iyo isdhibaatayn iyo iskalifitaan qofka wuxuusan awoodin dabarka u rita weyaan wa huwa takalufkana ficlu wa qawlu wa qowl iyo ficil maa shay laa malaata maslaxa ayna ku sugnayn fiihi isaga bimashaqatin dhibna weliba mlagu gaaro weyaan hadal iyo ficil ayaad qofka la imaanaya ood isku dhibaya maslaxa kuma sugna maca daalika iyada maslaxa ku sugneenna haddana dhibaata ugu sugnoo maba kari karaba wuxuusan kari karin ayuu qoort saaranaya wax maslaxa idan oo ku suganna ma lahan weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi qul waxaad tidhahdaan maa asalkum idinma weydiisanaya calayhi qur-aanka iyo diinta gaarsiinteeda min ajrin wax ajuura ah iyo dhaqaalo ah iyo abaalmarin inkuma weydiisanaya weyaan wamaa ana anigana ma ahi min almutakalifiina kuwa ismashaqeeyo oo isdhibaatay wax ay awoodin mxua dhabarka u rita oo waxaynan aqoonin inay yaqaanaan ama waxay samayni karin inay samayn karaan mxua isu muujiyo kamid ma ihi ayaa nabiga lagu yidhi saas ku dhah ayaa lagu yidhi nabiga xadiidku lix boqol iyo konton iyo shanaad wa can cumar waxaa radia allahu tacala canhu qaala wuxuu nuhiinaa waxaa noola diiday oo yaa u diida nabigaa u diida calaih salat slam can itakalufi inaan ismashaqayno oon isdhibaatayno waxaan awoodin aan dhabarkiisu aan saaran nabigu wuu noo diiday sal l slm rawahu lbuhaari xadiidkun lix boqol iyo lix kontonaad wa can masruuqin waxaa la wari qala wuxuu yidhi dakhalnaa waan galnay calaa cabdillahi bni mascuud maan u galnay faqala wuxuu yidhi yaa ayuha falyaqul bihi ha ku dhawaaqa weyaan waman lam yaclam qofkaanan aqoon lahaynna oon waxaan aqoonina falyaqul hayra allahu aclam ilaahay baa ogsoon faina min alcilmi cilmiga ayuu ka mid ahaaday an taquula inaad tidhahda limaa laa taclamu waxaadan ogeyn allahu aclam ilaahay baa ogsoon weyaan qaala allahu tacala alle wuxuu ku yidhi nebiyi nebigiisa qul waxaad tidhahdaa maa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi qur-aanka gaarsiintiisa min ajrin wamaa ana anigana ma ahi min almutakalifiina kuwa ismashaqeeyo oo isdhibaatay waxayna awoodeen dhabarka u rita ka mid ma ihi dhah rawahu buhaari imam buhari ayaa wariyey baabka xadiidkan iyo xadiid ka horeeyey ee ayadda mxuu ahaa ayaddiiba intiiba waxay caddaynayaan qofka mu'minka ah wixii tabar aad u leey inaad dhabarku rito tusaale ahaan mas'alada hadda nin walba kusoo degdego oo cilmiga iyo fatwadiisa iyo weydiiya aqoon baan u leeyahay qofka inuu ma yidhaahda aqoon waxaan amaba laa aclam masaladaas waxay noqotay masale casiiza oo in la helo aad ay u yarto lidalika salafkeenna ridwaan ullahi tacala calayhim ajmaciin wa radya canhum aad bay arrintaas ugu digtoonaan jireen qofka inuusan waxuusan aqoonin qoorta u saarta saarto aad bay u diidi jireen ninka la yidhaha abubakr sidiiq sidiiqu hadihi اlumma radia allahu tacala canhu arda ayaa laga weydiiyey aayad kitaabka alla ku sugan subxaana wa tacaala markaasaa wuxuu yidhi samadee i haraynayso ee inteen adaa weeyaan haddii aayadda allah subxaana wa tacaala iyo kitaabka allah aayad ku jirta anoo waxaa weeyaan wuxuusan rabbi ula jeedin inaan ku sheego ama aan ka sheega haddii ay dhacdo samadee i haraynayso dhulkeena i qaadaa weeyaan waa raggii ugu cilmiga badnaay saxaabada nabigeena sal allahu alay ali waad ogsoontihiin asidiiq oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saaxibu fi lhaar dhan ku shubay weeyaan kadalika waxaa laga wariyey ninka la cali bin abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa masala wax laga weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi aqoon uma kadibna wuxuu yidhi alla beerka u qabowbadna markii aan dhaha maxamed waxba kama aqaana say qalbiga iyo beerka u qaboojinaysa wanaag badana yani arrinta ayada waxaa waa arrin ilim ma aqaana waxba taqaana ma aqaan wanaag badana oo farxad badana oo waxaa weeyaan tabiicalaan wax lagu soo raacana ma lahan wixii aad aqoonin haddii aad ma aqaan nabadgelyo laakiin markaad intaad wax isku kabkabto wax aan isqaadanayn aad isqaadsiiso kadibna aad muxuu ahaa aad baxdo qalbigaasuu noqonaya waa mushkilad weeyaan kadalika waxaa weeyaan ibnu cumar ayaa waxaa la weydiiyey eedada dhaxal miyay leeda maanta haddii laga weydiiye lagu yihahdo eeddada wax ma dhexlaysa waxaad la soo boodi ha ama maya weeyaan markaasaa wuxuu yidhi waxba kama aqaan hal shay oon ka ogsoonay mala waa culimada ugu weyneed saxaabada nabigeena calayhi salat slam abdullahi bin cumar almuktiriin markaasaa qofkii su-aalkaa wuxuu yidhi adiga ma ogid miya muxuu ahaa eedad inay waxba qaadanayn markaasuu yidhi ha ee waxaad samaynaysaa culimada reer madiina intaad aaddo kac soo weydiiyu ku yidhi culimo ka weyn meesha maba joogtaba culimo ka weyn intay joogtaa weeyaan markaasaa markuu ninkii tagay oo culimo raadin galay ayaad markiiba gacantiisu dhunkaday ninkala cabdullahi bin cumar markaasuu yidhi maanta waad liibaantay liibaan inaad m waaad aqoon ma aqaana tirado oo laga od badbaado oo ummad kale marka u ridita gacantuu dhunkaday markaad qofka aad wax ka faaido maxaad sameeya qofka haddii aad wax fiican iyo ay soomaalka qaar gacmaha dhunkada waa faaiid iyo gacan saas ah sidaasuu dhunkaday radi allahu taala arda marka kadalika ninka abra bin caazib radi allahu tacala anhu arda ayaa wuxuu leeyahay waxaan arkay saddex boqol bal arga aad u dhegaysto saddex boqol oo ree badar ah raggii badar xaadiray waa ragga saxaabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ugu fadliga badan weeyaan cid fadli badan lama ark ragga ayaga bimajmuucihim saddex boqol oo raggii badar xaadiri ka mid ah, ayaan arkay raggaas oo waxaa weeyaan uusan ka mid ahayn saddexdaas boqol mid jecel asaga fatwada in lagu hormariyo oo saddexdaas boqol mid walba wuxuu rabaa inuu walaalkiisa fatwadii la weydiiyo uu asaga qaato o asaga ka jawaabo waa saddex boqol reer badar ibn abi leyla raximah raxmatan waasica ayaa wuxuu leeyahay masjidkan masjidka nabiga ujeeda ala sla slam waa taabiciinta raggooda culimada ahaa boqol iyo oo reer ansaareed ah oo raggi nabiga soo dhowey ka mid a ah ayaan masjidkan kula kulmay markaasaa waxaa weeyaan su-aal la weydiiy mid ayaga ah, wuxuu jeclaadaa inuu walaalkiis ka kaafiyo ilaa ay kaga soo wareegto oo kan kale udir ilaa ay kii kaga soo noqoto weyaan marka masaaishaas ayada qofka wuxuusan aqoonin inuu iskudhiba ma aha weyaan kadalika ibnu cabaas ayaa wuxuu leey qofka caalimka haddii ka taga laa adri oo masaladaas laa adri laga waayo halbowlihiisa ayaa mxuu ahaa go'ay weyaan in halbowlihiis u go'ayo halbowli qofka hadduu go'o xagguu ka tagaya waa qof dhintay qofkaas caalimka waa dhintay weyaan lidalika sheekheena sheekh cabdimuxsin cabaad xafidahu llah culimada reer madiina culimada ugu caamsan ka mid ah oo jaamica islami bilmadina munawara ayaanta la furaayey ninka u horreeyo bismillahi ku qoro ahaa macalimiinta u horreey ka mid ah ninka ugu horreeyo bismillahi qoro weyaan masjidka nabiguu ku ahriya saxiixaynka iyo sunanka ku ahriya ilaa haddaba u ahriya allah cumrigiisa noo dheeray ninkaasaa marka waxaa weeyaan markii darsigu dhammaado ayaa suaala la weydiiya suaalihii la weydiiye laa adri ma yani waxaa laga yaabaa labaatan jeer majliskaas halkaas majlis inuu labaatan jeer laa adri laa adri maba isku dhibaayo laa adri laa adri heer marka dambe suaalilaan la weydiina lagu siganaya wax qofka waxbaan la weydiina weyaan masaaishaana ilmaha yaryar iyo wiilasha yaryar haddii la weydiiyo markiibaa la boodi lahaayeen adiladeeda iyo waxeeda iyo adduunka ay u wada saari lahayeen marka waa iska imtixaan mogta baabu taxriimi niyaaxati oohinta xaaraannimadeeda cala almeyiti meydki lagu ooyo xaaraannimada ayuu baabkan u baab yahay walatmi lkhadi dhafoorka in la dharbaaxo oo qofka marka laga dhinto inuu dhafoorka dharbaaxo mxuu aha waa caadada jaahiliga weyaan wa shaqi jaybi jeebka iyo dharka mxuu aha halkaas kuleetiga in laga soo bilaabo halka la jeexo ayadna waxa weyaan xaaraannimadeeda ayuu u baab yahay iyo wanatfi ashacri timaha in la tifo amaba la jafaaliyo oo la jarjaro waxa weyaan qofka u rurujiyo timihiisa ayadna inay xaaraan tahay iyo waxalqii timaha qofka markay musiibo ku dhacdo inuu xirto iyo waducaa'i qofka inuu ku habaartamo bilweyli waubuur halaag iyo waade muxuu ahay baaba inaad qofka ku habaartamo halaag iyo baaba inuu ku habaartamo intaba inay xaaraan tahay haddii musiibo qofka ay ku dhacdo inuu arrintaas sameeyo ayuu baabiyo weyaan baabka imaamku wuxuu baabaystay qofka haddii laga dhinto oo qofka qofkuu ka geeriyoodo inaan lagu dulooynin oon dhafoorka la garaacin oon dharka la jeexjeexin oo timaha aan la tifin oo waxaa weyaan tima aan la xiirin oonan mxuu ahay lishabaarin intaasba waxay dhaqan u ahayd iyo caado qolyihii jaahiliga ahaa marka jaahiligii dhaqankaay samaynayen in annaga aan ka fogaanno ayaa waxaa wey imaamku u baabaystay waana noo iman doonta xadiis arrinka cadaynaysa weyaan xadiidku lix boqol toddobiy kontonaad wa can cumar bn khataab radi allahu tacala anhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cumar qaala nabi nabigu wuxu yhi sal slam almeyitu qofka meydka ah yucadabu waa la cadaabaya fii qabri qabrigiisa lagu cadaabaya bima niixa bisababi maa niixa oo hinta lagu oy awgeed caleyhi dushiisa loo ooyey ayaa loo cadaaba weyaan wa fii riwaayati maaniixa calayhi oo hinta lagu ooy ama inta lagu ooy ayaa loo muxuu ahaa cadaaba weyaan muttafaqun calayhi niyaaxada marka qofka haddii aad geeriyoodo ood qof muslim ahaa oo laga daba ooya oo la qayliyo waa loo cadaaba uu nabig yihi sal allah alay wasalam macaanida marka ayada iyo amaba culimada aad ba masaladaas ugu khilaafeen oo waxay soo deliishadeen rag qaar waxay yidhahdeen waxas wax jira maaha see loo cadaabi lianna rabbiga wuxuu le subxaana wa tacaala walaa taziru waasiratan wisra ukhra mid dambawda dembigeeda cid kale dusha looma saaray marka qofkan maxaa dembigiisa wuu geeriyooday isagoo ahlu islaam ahlu taqwa ahlu taaca kadibna qofkaa ka soo daba ooyey sidee loo cadaabi qaarna waxay yidhahen maya waa qaطcan waa la cadaabi war ma laha culimmada qaarna way jamciyeen oo waxay ku jamcinayaan oo taqriiban una dhow insha allahu tacala sawaabka qofka la cadaaba oo qofka dardaarmo weeyaan oo qofka yidhaahdo hadii aan geeriyoodo haliigu soo ooya dhaqanay u ahayd qolyahan jaahiliga ah waa kow qofka ogsoon qofka ogsoon in laga daba ooyin doono oo dhaqan meesha buuxa oo ka jira weeyaan oonan ka dardaarmin arrinta ayada oona dhehin warnaan liigu soo ooynin oon ka dardaarmin isagoo ogsoon in la soo ooyin doono ayadna waa qaybta labaad qaybta saddexaadna waxaa weeyaan qofka waa murugoona weyaan cadaabka la sheega waa murugoona oo qofka marka loo soo ooya oohinta ayada waxay keenaysaa malaa'igta inay yidhahdaan maadmaada saasaad ahayd mxuu ah waa la ammaanaya qof marka la oyna oohinta waxaa la jirto ammaan baa la jirto kii buurta ahayow kii sayidka ahayow kii muxuu ahaa saas ahayow gacalihiyow wamaa ilaa dalik saasoo loo soo oynaya markaasaa mar alla marka saad loo ooyay malagii sida noo imaan doonta wuxuu le saasaad ahayd intuu feeraha halkaas gacanta laga saara saad loo muxuuha tuura ayaa lama saasaad ahayd markaasuu murugoonaya xusni baa ku dhici cadaabka la sheega kaad inuu yahayna riwaayaad kale noo imaan doonta marka saddexdaas macaani ayaa ugu dhoweeyan wallahu aclam xadiid kun lix boqol iyo sideed i kontonaad can mascuud xali radi allahu tacala anhu qala wuxu yihi qala rasul rasulka wuxu yihi sal l slem laysa ma ahaanin mina annaga naga mid ma ahaanin man qof daraba garaaca alkhuduuda dhafoorada garaaca washaqa jeexa aljuyuuba jeebabka iyo dharka muxuu ahaa kor ka soo jeexa weeyaan oo wadacaa ku habaartama bidacwa aljaahiliyati jaahiliga habaarkooda say u habaartama jireen ku habaartama weyaan ama ku ducaysa muttafaqun caleyh waxay dhihi jireen waa jabalaah waa sanadaah waa sayidaah saasay dhihi jireen kii buurtaydiyey buurkaygiiyow muxuu ahay tiirkaygiiyow sayidkaygiiyow waxaasay ku calacali jireen weyaan xadiidkuaad an abi burdat waa l wari qal wuuu yidhi wajica abu muusa abu muusa alashcari ayaa xanuunsaday abu muuse waa taqaan abdullahi bin qays weeyaan waa ninka qur-aanka xambaarsanaa oo nabiga cala sla slam ku tilmaamay laqad uutiita mizmaaran min mazaamiri ali daawuud faqushii calayhi waa lamiir daboolay wa ra'suhu madaxiisana fii xijri imra'atin haweenay dhabteed ayuu saarnaa oo min ahlihi reerkiisa ka mid a ah weyaan dhabta u saarneed waa lamiir daboolay marka waana xanuunsanaa fa aqbalat haweentii waxay guda gashay oy soo qaabishay tasiixu inay dhawaaqda birannatin cod ay ku dhawaaqda oo si codka caadiga ahaa oo hin iyo hadaladii aan mxuaha soo sheegnay hadallo ka inay ku dhawaaqda weyaan birannada waxaa weyaan codka uu mxuu ahaa tirdaadka iyo celcelinta ay ku jirta weyaan falam yastatic muusan awoodin marka uu suuxsanaaye an yaruda calayha inuu mxuuha u jawaaba ama uu radiyo oo yidhaha aamus shay an shay waxba uma sheegi karin weyaan falama afaaqa markuu soo miirsaday qaala wuxuu yidhi ana aniga bari'un waxaan bannaanka ka jooga oon beri ka ahay miman qof oo beri ah u ka beri noqday ood bannaanka ka istaage minhu isaga rasul rasulka sal lla slm beria ah, nabiga all wuxuu ka beri noqday ood bannaan ka istaagay ood garabkiisa ka baxay min asaaliqati naagta codka dheer ku qayliso saaliqada waa naagta codka oo waxaa weeyaan ku baroorato weeyaan iwaalxaaliqati haweenayda timaha musiibada iyo geerida u xiirato iwashaaqati haweenayda dharkeeda musiibada darteed u jeexda intaba uu ka beri noqday nabigeena sal اllahu alيه ali slm mutafaqu calayh alsaaliqatu saaliqada allatii tiwayan tarfacu kor u qaada sawtaha codkeeda biniyaaxati oohinta iyo wanadbi ammaanta muxuu aha iyo waxyaabaha la weeyaan nadbiga in qofka la sheegsheego weyaan waxyaaba wanaagiisa sheegsheegitaankiisa wاlxaaliqa xaaliqadana allatii taxliqu tii xirta weyaan ra'saha madaxeeda cinda almusiibati markay musiibo ku dhacdo weyaan iyo washaaqatuna ala tashuqu awbaha tan maradeeda jeexda oo dilaacisa weyaan intaba nabigan waa kabari noqday sal l slm abu muusena saasoo kale kabiri noqday lidalika waxaa loo baahan yahay qofka muminka ah waxyaabaha munkaraadka ah oo reerkiisa inay sameeyaan laga yaaba inuu baraarugsanaado inuu ka digo inuu mxuu ahaa xaadiista iyo adilada kusoo arortay ummadda u sheega ood ku tarbeeya reerkiisa loo baahan yah weyaan waxyaabaha aan soo marnay waxaa ka mid ahaa oo culimmada qaar ay ku fasireen qofka inuusan ku tarbiye waxyaabaha loo cadaaba waxaa ka mid ah inuusan ku tarbiyeynin reerkiisa iyo faamilkiisa iyo ahlkiisa uusan ku tarbiyeynin inay waxaan xaaraan tahay oo in niyaxada ay xaaranta uusan ku tarbiyeynin oy ooyaan uusan u sheegin waxaa weyaan waa loo cadaaba ay culamada qaar leeyihin weyaan xadiidkun lix boqol iyo lixdanaad can muhiirata bni shucbata radia allahu tacala canhu qaal wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula rasuulka allaan ka maqlay sala allahu aleh ali wasalam yaquulu rasuulkeenno lah man niixa qofkii lagu ooya calayhi dushiisa markuu geeriyoodo fa inahu isaga yucadabu waa la cadaabaya bimaa oo hinti lo-ay awgeed ayaa loo cadaabaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama muttafaqu caleyh xadii kun lix boqol waa noo soo hormartay marka macaanida xadii kun lix boqol kow iyo lixdanaad wa can maciyata waxaa laga wariyey nusaybata bidami nuuni nuunta oo la godo iyo wa fatxiha oo nasayba la yidhaahdo oo nasiiba wax la yidhahdaba nasiiba iyo nusayba qaalat waxay tidhi akhada calayna wuxuu naga qaaday rasul rsulka al sal slam ballan cinda albeycati markaan la mabaayacoonaynin oon la ballamaynay anlaa nanuuxa inaanan oohin iyo qayli aan la imaadin markii geeri ay timaado weeyaan muttafaqun caleyh xadiidka waa muttafaq waxyaabaha aad kula ballamay nabiga sal l slam saxaabadiisa saxaabiyaadka uu kula ballamay ay ka mid aheed weeyaan xadiidku lix boqol iyo laba iyo lixdanaad wacan nucmaan bashiir radi allahu tacala canhuma qal wuxuu uqmiya waa lamir daboolay cala cabdillahi bni rawaxa ninka cabdillahi bn rawaxa layiha ayaa lamiir daboolay radia allahu tacala canhu cabdillahi bn rawaxa waa taqaana waa saxaabigii jaliilka ahaa oo nabiga raggii u gebi jiray ka mid ah alayh slat slam fajacalat waxay guda geshay ukhtahu uh, walaashiis tabkii inay oysa wa taquulu ay tirahdo weliba waa jabalaa buurkaygiiow waa kadaa kiisaa ahaayow waa kadaa kiisaa ahaayow tucadidu iyadoo tirinaysa caleyhi dushiisa wanaagihiisii iyo magacihiisii iyo sharaftiisii ay tirinaysaa weyaan soo miirsaday maa qulti maadan dhihin walaashayey shay-an wax maadan dhihin ilaa haddii aad dhahdo qiila lii waxaa li yidhi anta kadalika adima sidaasaa tahay malaa'igta ila hadlayso waxay leeda mar alle markaad saa tidhahdaba ma sidaasaa tahay waa jabalaa ma buuraata adiga waa sanadaa ma sanadaa tahay iyo jiir miyaa tahay wamaa ilaa dalika weyaan rawahu lbukhaari marka waa arrin khatar ah xadiid kun lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad an ibni cumar radi allahu tacala anhuma qal wuxuu ishtakaa waxaa sheegtay oo xanuunsaday sacd ibni cubaadata saxaabigaas radi allahu tacala anhu arda shakwaa sheegasho ayuu sheegtay wuu xanuunsaday weyaan faataahu rasul lahi nabiga u yimid sala allahu aleh ali waslm yacuuduhu isagoo booqana maca cabdiraxmaan bn cawf ninka cabdiraxmaan bin cawf la yihahda oo raggii tobanka loo bishaaray jannada ka mid ah ayaa la socday wsacd ibn abi waqaasin isna tobanka ayuu ka mid yahay loo bisharay jannadana nabigu uu bishaaray hal majlis wacabdillahi bn mascuudin la socday radi allahu canhum falama dakhala caleyh markuu usoo galay wajadahu nabiga wuxuu la kulmay u helay fii khashyatin isagoo miirdaboolan ku sugan weyaan oo miirdaboolan fa qaala wuxuu yidhi aqadaa ma naftaa ka dhacday oo ma geeriyooday ma naf baxay qaaluu waxay yidhahdeen laa yaa rasuul lahyo fabakaa wuu ooyey rasuula rasulka al sal l slem falamaa ra'a alqowmu dadkii markay arkeen bukaaa nabiyi nabiga mxuu oohintiis markay arkeen saxaabadii bakow ayagan way ooyeen weyaan qaala wuxuu yidhi alaa tasmacuuna miyaadan maqlaynin maad maqashaan in allaha laweyne laa yucadimu ma cadaabo bidamci alcayni isha ilimaynteeda isha ilin ay ka timaado oy ka dada uma cadaaba dadka weyaan walaa bixusni qalbi qalbiga muragadiisana ilahay uma cadaabo weyaan walaakin warka lagu laabay yucadibu wuxuu cadaaba bi hada kanuu alla ku cadaaba weyaan waashaara uu ishaara nabigeena calayh sla slam ilaa lisaanihi carabkiisa aw yarxamu ama kanuu dadka arab ugu naxariistaa weyaan marka qofka rawaahu muttafaqun caleyh qofka mark markii laga geeriyoodo haddii dawaaqooda oohin iyo muxuu ahaa tashaki iyo sheegasho iyo tasaqud iscaraysiin iyo waxyaaba ay ka soo baxaan markaas waa marka la cadaaba oo isagana cadaab ku mudana qofkii meydka ahayn uu cadaab ku mudan karo weyaan laakiin haddii aad carabkiisa inna lilahi wa inna ilayh raajicuuna iyo wixii la midka ahay oo lisfaray aad la imaado markaas waa marka raxmad ay soo degaysa weyaan xadiidka kun lix boqol afar iyo wacan abi maliki waxaa la weli ashcari radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi qala rasul lah wuxuu yihi sal l slem annaa-ixatu haweenayda oynayso oo meydka ku oynaysa ku oysa idaa lam tatub haddii ayna tooba keenin qabla mowtiha intay geeriyooninkaha ka hore tuqaamu waa la joojiyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa calayha dusheedana u ahaaday sirbaalun qamiis u ahaaday oo min qatraanin laami ama gaamur ah iyo wadircun dirac oo min jarabin cadha ama isnidaamis ah ayaa loo huwiyaa weyaan oo la joojiya rawahu muslim marka qofta naayaxada ah haddii ayna toobakeen intaay geeriyoonin ka hore maalinta qiyaama iyadoo muxuu ah qamiis iyo dirac iyo cambuur iyo muxuu ahaa dhar eh, laami ah loo xiray iyo dirac cadha iyo waxaa weyaan isnidaamis ah ayaa waxaa weyaan eh, la soo saari doonaa weyaan marka waa cuquubo aad weyn rawahu muslim xadiidku lix boqol iyo iyo shan iyo lixdanaad wa can usayd ibni abi usaydin waxaa lagu ataabiciyi can imra'atin haweeney oo min almubaayacaati gabdhihii nabiga la ballamay ka mid ah qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaaday fii ma ahadna fii ahada shaygu naga qaaday calayna dushanaga rasuulu llahi rasuulka al sal slem fi lmacruufi wanaagga aladii kaasoo ahada uu qaaday calayna dushanaga anlaa nacsiyahu fiihi inaanan ku caasinin walaa yacsinaka fii macruufin tiwayaane anlaa nakhmisha inaanan xaganin wajhan wejiga oo qofka muxuua ah intuu e, musiibada awgeed intuu cidyaha u qaato wejigiisa uu saas u feenanin weyaan u xaqanin nakhmisha aanan xaganin wajhan wejiga walaa nadcuu aanan ku habaartamin weylan halaag weeyaan walaa nashuqa aanan jeexin jayban dharka muxuu ahaa aan jeexin oon taagtaagin shacran timaha weyaan rawahu abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin xasan xadiidka waa xadiid xasan weyaan waxyaabaha gabdhaha marka nabiga ay kula ballameen calayhi salaatu wasalaam oo baycada ay kula galeen ay arrimahaas ka mid ahayeen weyaan xadiidkun lix boqol iyo lix lixdanaad wacan abi muusa waxaa lagu radi allahu tacala anhu ana rasul rasul sal sl slm qaala wuxuu yidhi maa min mayitin qof geeriyooda ma jira oo yamuutu dhinta oo fa kadibna ay istaagaan fa u istaago baakiihim kii ku dul oynay ama kuwoodii ku dul oynay oo fa u yidhaahdo waajabalaa buurtaydiyey kii buurkayga ahayow waa sayidaa sayidkaygiyow aw naxwa dalik iyo wix la mid ah ilaa haddii arrinta ay dhacda ukila bihi waxaa loo xil saaraa oo loo wakaashaa malakaani laba malag ayaa loo xil saaraa ninkii asaga meydka ahaa yalhazaanihii feeraha iyo qaybtan xabadka ah gacanta ka saaran oo saa u dabagediyaan weyaan ama saa u riixaan weyaan ayaa loo xil saaraa ahakada kunta ma sidaasaad ahayd markii saa loo riixaba haakada kunta saasaa waxaa weyaan loo tuuraa weyaan rawahu tirmidi ayaa wariyey wa qala wuxuu yidhi xadiidun xasan allahzu lahziga addafcu waa riixitaan iyo dhankaas muxuu ahay loo riixa qofka bijamci alyadi gacanta oo muxuu ahay laga saaro oo loo kulmiyo fi sadri xabadka ama feer ha noqdo ama saasaa loo saaro weyaan marka waa arrin halis ah oo khatara weyaan xadiidku lix boqol iyo todoba iyo lixdanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qaala wuxuu yidhi qala rasul wuxu yih sal slem itnataani laba fi nnaasi dadka humaa iyaga bihim iyaga kufrun gaalnimo ay ku tahay weyaan waa kufrun duuna kufrin weyaan gaalnimo gaalnimo ka yar weyaan ka hoosaysa kufriga caadiga aha oo weynay ma aha weyaan tan koobaad aacnu duritaan la dura fi nasabi nasabka la dura iyo waniyaaxatu oohin lagu ooya calmeyit lagu ooya labadaas waa waxyaabaha kufriga ay ka mid in muxuu aha qofka uu ka fogaadana nabigan uu fara sal lla slm rawahu muslim baabu nahyi reebid liiska reeb ayuu u baab yahay can ityaani lkuhaani qolyaha kuhaanta la yidhahdo kuhaanta qolyaha la yidhahdo in loo taga kuhaanta waa dadka cilmilgheybka sheega berri waxaasaa dhici beridam waxaasaa dhici qofka xanuunsanay saasuu noqoni dadkaas ayaa kuhaan la yidhahda weyaan kitaab gaablo waxaa tidhahdaba iwa almunajimiina iyo kuwa muxidigaha dayo muxidigaha fiiriya weeyaan iwalcuraaf qofka curaafka ah curaafkana waxaa weeyaan wuxuu leeyahay maadaama waxaas iyo waxaas ay jiraan oy saa iyo saa wax yihiin saasaa dhici doonta curaafka kuwaas ayaa la yihahda weyaan iwa asxaab aramal iyo dadka muxuu ahay cilmulgheybka inaad u muuqdo sheegto weeyaan iyo watawaariqi iyo kuwa wax muxuu ahay dubeeyo bilxasaa qaruuraxa iyo wabishaciiri iyo qamadiga iyo wanaxwi dalika intay wax ku tuuraan ama wax ku dhuftaan kadibna yidhahdo xasaasay noqonayaan waa dadka adigu muxuuaha inta waxun ama wax xaqiijiyeena ama wax muxuuaha ha fiiriyeena ama wax muxuuaha ha daliishadeena dadka cilmilgheybka iyo wixii aan hadda joogin oonan bini aadamka uusan ku garan karin muxuu ahaa xawaastiisa shanta ah ama aalaadkan iyo aalooyinkan cadigan lagu garan karin oo qofka inuu yidhahdo saasay wax yihiin inuu maalan yihahdo isagoo halkan fadhiyo oon aala haysanin loo sheegin yidhahda derbigan iyo mixraabka gadaashiisa labaatan qofaa joogto noocaas oo noocaassaassaaigo wamaa ilaa dalika qofkaas oo kale weeyaan nacam xadiidku lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad wa can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala anha sa'ala wuxuu weydiiyey rasuula allahi rsulka alle sal l slem una sa'ala waxaa weydiiyey rasuula allahi rsulka alle sal l slem unaasun dad baa waxay ka weydiiyeen can ilkuhaan kitaab gaabalowga ama kuhaanka qofka la yidhahdo fa qaala wuxuu yidhi laysuu ma aha bishayin faqaaluu waxay yidhahdeen ya rasuul lahi inahum ayaga yuxadiuunana waxay noo sheegaan waxbay noo sheegaan axyaanan mararka qaar bishayin shay bay noo sheegaan weyaan fayakuunu wuxuu ahaada shayga isaga xaqan dhabuu noqdaa waxay yidhahdaan maalan roobka waqti fulaan buu imaanaya amaba canugaas fulaan ah, islaantan canuga ambaarsan ay caloosheeda ku jira waxaa weeyaan eh, waxaasuu noqon doonaa ama wamaa ilaa dalika marka arrinta ayada way dhacdaa weyaan amaba hebel waqti fulaan buu imaan doonaa isagoonan ka warqabin waa qofka aanan aala iyo waxyaaba lagula xiriira qofka aanan haysanin oo qofka wixii mujaradka ah weyaan laakiin aalada shayga qayb haddii tusaale ahaan aad telefoon qof kula hadasho tirahda dee goormaad soo baxaysaa waxaan soo degayaa toban saaci bar ayaan garoonkan jomo kenyatta ka soo degayaa adigu aad ogaad ogaad sooma kadibna aad tirahdaa toban saaci bar waxaa soo degi oo garoonka soo degi nin kale hebel cilmi qayba maya ma ah, aha waa shahaado shay macruuf oo caadi weyaan xitaa haddii aad Eh, onlineka aad gasho ticketka qolyi usoo gooyey waad garan kartaa qofkaas inuu waqti kusoo aadan taas ayada ma ahan kadalika ayadna waxaa la mid ah ilmaha caloosha ku jira wamaa eh, waxaa weyaan wayaclamu maa fi larxaam canugaas haddii lagu qabtiro eh, qalabkan lagu fiiriyo oo qofki inuu rag yahay inuu mxuu ahay dumar yahay wamaa ilaa dalika isna waxaa weya qeyb ma ahan waa shay muuqda ood aab aragtaaba wax qeyba maaha lakin qeybka waxaa weya canugii islaanta intaad saa u fiiriso saa u fiirisa tirada kadibna islaantan wa canug wiilay wadaa ama gabaray wadaa maxaad ku garanaysaa midda kale waa maa fi laraami waxaad garan kartaa dakar iyo unha aad garan kartaa laakiin inaad nolol kusoo baxa miyaad garanaysaa inuu mxuu ahaa kusoo baxa miyaad garanaysaa isagoo mxuu ahaa meyta ma garanaysa marka eh, diraayadaas iyo aqoontaas laga hadla waxaa aqoon haamil ah haamil ah weyaan mid haas lagama hadlay ayib xadiidka nacam faykunu wuu ahaada marka xaqan buu ahaada arrinka asaga ay u sheegeen faqala rasul wuxu yih sl sl tilka taas alkelimatu kelimada ah ereygaas oo min alxaqi xaqa yaxfaduhaa waxaa soo xifdiya oo kor ka soo qabta oo soo maqla aljiniyu jinniga fayaquruhaa wuxuu ku ridaa oo ku tuura fii uduni waliyihi weligiisa dhulka u jooga ilan weliga laba qayb waliyu shayaan waliyu raxmaan labadaas weyaan weligii shayaanka u lahaa ayaa saaxiibkiis ayuu mxuu insiga ah ayuu ku turaa weyaan fayahliuuna macaha kadibna waxay ku barxaan o ay ku daraan miata kidba boqol beenood ay ku daraan weyaan muttafaqun caleyh marka taas ayada oo rumowday taasa la boodini meeqaa beenood ay sheegayaan kun beenood ay sheegayaan hal xabaa rumoobi ti ay ku dhegayaan kun kun beenoodna waxaa weeyaan ma danka ma galayan waa wax la yaabla wa fii riwaayati albukhaari can caaishata radi allahu tacala canha anha um ilmuminiin caaisha samicad waxay ka maqashay rasuula rasulka alla sal l slm yaquul isagoo leh ina almalaa'ikata malaa'igta alle tanzilu way soo degtaa fi lcanaan canaanka ay kusoo degtaa canaanka muxuu yahay wahuwa isagana saxaabu waa daruurta weyaan ay malaigtu soo degtaa fatadkuru kadibna waxay sheegtaa alamra amar bay isu sheegtaa oo qudiya la xukumay fi samaai samada lagu soo xukumay ayay isu sheegtaa mala'igtii fayastariqu waxaa soo xada marka ashayaanu shayaanka samca maqalka ayuu soo xadaa weyaan hadalka ayuu dhegta kusoo ritaa fayasmachu uu maqlayaa fa yuuxiihi kadibna wuxuu u sheegaya odu waxyoonaya ila alkuhaani kii cilmiqeybka sheeganaya dhulka joogay kitaab gabalowga wix la midka weyaan fayakdibuuna kadibna ay been sheegaan macaha kelimadaas runta ah miata kadba ama kidba boqol beenood ay mxua ku daraan weyaan min cindi anfusihim naftooda agteeda weyaan oo naftooda agteeda ay kaga darsadaan boqol beenoodoo kale ay ku darsanayaan kadibna markaasa waxaa weyan ay leeyihiin saasay wax yihiin taasaad aragteen waa halkii run ahayd oo boqol beenood ku dhex jirtay qowluhu fayaquruhaa huwa bifatxi alya yaad oo la kordhaba ya fa ya fa ya la yidhaahdo wadami اlqaafi i wara fayaquru la yidhahda ay yulqiiha u ku turaa weyaan walcanaan bifatxi اlcayni caynta oo la kordhaba waa daruurti sida noo soo hormartay xadiidku lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad wacan safiyata binti abi cubaydin waxaa laga wariyey can bacdi aswaaji nebi nabiga xaaskiisa qaar ka mid ah sala allah alay slam waradia allahu canhuma waradia allahu canha can nabigu waxay ka waraysay sala allahu aleh ali wasalam qaala wuxuu yidhi man ataa qofku u yimaado caraafan qof caraaflow u yimaado fasalahu wa ka weydiiye can shayin shay fasadaqahu kadibna rumeeyo oo wixii aad u sheega ka rumaysto lam tuqbal lagama aqbala lahu isaga looma aqbala lahu isaga salaatun salaad looma aqbala arbaciina yowman afartan maalmood rawahu muslim salaad kastoo dukada kormacdiis waa lagu soo celinaya marba haddii qof cilmiqeyb sheegana oo qeybka wax ilaahay uusan muxuu aha gooni la yahay oo cilmiqeyb aan aqaanaala qofka qofka u yimaada kadibna wax fulaan bal ka waran yidhahda kadibna wuxuu ayaan laga aqbalin weyaan afartan salaadood marka waa shan maalmood shan maalmood salaadihii uu tukanay oo dhan lagama aqbalan weyaan xadiidku lix boqol iyo toddobaatanaad wacan qabiisata waxaa laga wariyay ibnmaaariq muhaariqin radia allahu canhu qala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuululahi baan ka maqlay sal l slm yquuli isagoola alciyaafatu ciyaafada kow iwa baasaysiga iwa barqiga min aljibti jibtiga ay ka mid yihiin weyaan inta dhammaan waa noo imaan doontaa waxaa la yidhahdaa ciyaafa iyarada waxaa la yihahdo barqiga waxaa la yihahdo jibtiga intaba imaamkaa fasiri doona caleyh raxmat rawahu abu dawud iyo xadidka wari biisnaadin xasani wa qala wuxuu yidhi aarqu barqiga azajru waa canaanta la canaanto ay zajru ayri shimbirta ayaa la canaananaya wa huwa isagana an yatayamana inuu barakaysto ood sama saarsado aw yatashaa'ama ama uu xumo saarsado weeyaan ood baasaysto biayraanihi duulitaanka shimbirkaas uu duulay shimbir meel e, saaran buu u markaasuu kicinaya ku dhawaaqaya markuu dhawaaqa dhankuu aado marka uu fiirinaya hadduu midig aado khayr buu muxuu filani hadduu bidix aadana shar buu filani marka taas weyaan ariga la sheegi fain daara hadduu u duula ilaa jihati اlyamiin midigta tayamana uu barakaystaa oo sama saarsadaa wain daara hadduu u duula ilaa jihati yasaar dhanka bidxdaana tashaama wuu mxuu ahay baasaystaa weyaan oo dhib iyo waxbuu mxuu aha qalbiga gashtaa qaala abu daawuud wuxuu yidhi wlciyaafatu ciyaafadana alkhau waa xariiqa weeyaan qaala jawhari wuxuu yidhi fi ax aljibtu jibtigana kalimatun waa kelima oo taqacu ku dhacda cala sanami sanamka jibti waa la dhahaa wlkaahini kitaabgaboliga waa la dhahaa wasaxiri qofka siroolaha waa la yidhahdaa iwanaxw dalik intaba waxaa weeyaan way ku dullacdaa weeyaan naam xadiid kun lix boqol khadka abcan waa faalka caadiga faalka caadiga ahaa qolyaan faalka inta dhulka saas u yara xariiqaan kadibna yidhahdaan wax fulaan saasay noqonayaan xadiidku lix boqol ko iyo toddobaatanaad waa ibni cabaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qala wuxu yihi qala rasul lah wuxu yhi sal slem man iqtabasa qofkii soo qaato oo soo minguuriya cilman cilmi oo min anujuumi xidigaha ka soo minguuriya iqtabasa wuxuu soo minguursaday oo soo qaatay shucbatan gobol oo min asixri sixir ka mid ah zaada ha ziyaasada maa zaada wuxuu ziyaasada rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin xadidka waa xadiid xasan weeyaan marka qofka cilmiga nujuumta waa laba nooc intii ilaahay ugu talagalay in lagu muxuu ahaa qofka uu jidadka ku ogaado in xiliyada deyrta guga wamaa ilaa daalika eh, wakhtiga la jooga uu ku garto taas wax dhibaato ay leeda ma laakiin tan mishkiladda waxaa way cilmulhayb in loo daliishada taas way tanaan la ogoleen oo qofka uu muxuu aha bala ku dhici xadiidku lix boqol iyo laba iyo toddobaatanaad wacan mucaawiyata bin xakam xaali radi allahu tacala anhu qaal qultu waxaan ya rasuul lahyow aniga xadiidu cahdin wakhtigiisa miduu ku dhowi ayaana bijaahiliyatin gaalnimo oo hadda mar rabaan soo islaam weyaan waqad jaa allahu tacala alle wuxuu keenay bilislaam islaamnimo wa ina mina anaga waxaa naga mid a ah, rijaalan rag baa naga mid a ah, yaatuuna u tagaan alkuhaana qolyaha kaahiniinta ah oo kitaabgaablooyada iyo wixii la midka ah u taga weyaan qaala wuxuu yidhi falaa taatii madaha u tegin haddii ayagaa u tagaan madaha u tegin weyaan qultu waxaan idhi wa minaa anaga waxaa naga mid a ah rijaalan rag oo yatatayaruuna shimbiraha baasaysto oo wax un baasaysta ayaa naga mid weyaan amaba xayawaanaadka baasaysto qaal wuxuu dalika kaas shayin shay wa yajiduunahu ay ka helaan fii suduurihim xabadkooda waxun qalbigooda ay ka helaan weeyaane wax xaqiiqa ah oho jira ma aha weyaan qiimana ma lahan falaa yasudannahum yuusan yuusan ka reebin dantii ay lahaayeen oo shimbirta haddii ay meel u socdeen safartii oo shimbirta ay ku dhawaaqaan kadib bidax ay aada way jibin jireen marka dantii ay lahaayeen iyo qasadkoodii yay ka reebeen weeyaan arrinta iyada ah. qultu waxaan idhi wa mina waxaa naga mid a ah. rijaalun rag baa naga mid a yakhuuuna dhulka jeexaan oo khuuud iyo waxaa weyaan xariiqyo sameeyaan weyaan qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabi ba ahaa min alambiyaai yahutu mid xariiqo sameeya fama waafaqa khatuhu khadkiisa qofku uu nabigaas waafaqa fadaaka waa xaalkiisa weyaan fashanuhu ninka qofka isaga ah laakiin see lagu garana nabigaas inaad waafaq inaad waafaqinaysa u garan ma kitaabkiisii ad haysataa ma nabi maxamed aa ku sheegay sal allah alay slam idan sharcu man qablana haddii marba wax cadayna annaga oo caddayn oo diinteenna ku cad ayna oolin wax hadda muxuu ahaa xageed kaga dayani wa xageed u raacaysaa nabiya ahaa waa kee nabigaas kitaabkiisa waa kee siduu wax u xariiqi jiray muxuu u xariiqi jiray xaaladiisa maxay ahayd ma garan karna waa caleyhi marka in laga tawaquf oo laga istaaga taas ayaa marka qasab noqonaysa weeyaan rawahu muslim baabu ataayur baasaysiga la baasaysto ayuu u baabiye baabkan weya baabu nahyi reebid liska reeba can taayuri baasaysiga la baasaysto xadiikan ka boodna miya xadiidka kun lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad can abi mascuud waxaa lagu ar albadri radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka ala sal sl wuxuu diiday uu reebay can amani اlkalbi eyga amankiisa dhaqaalaha iyo mxuu ahay xoolaha laga qaato ayuu nabiga diiday calayhi salatu salaam ay inaad gadato amaad sii amaad soo gadato ama sii gadato cafwan wamahlbaqyi iyo dhilada haweenayda ah lacagta la siiyo oo looga dhilaysto ayadna waa diiday nabiga alayhi salatu salaam in la cuna ama la isticmaala waa xaaraan waana aad u liidan waxulwaan ilkaahin qofka kitaabgaabalowga xoolaha la siiyo oo ujuuraad ahoo la siiya ayadna in la nabigu u diiday calayhi sala slam lidalika waad garanaysaan abubakrin sidiiq radi allahu tacala anhu arda maan maalmaha ka mid ah ayaa nin addoonkiisi ah ayaad u keenay cunno u keenay habeen habeenada ka mid ah markaasaa cunadii markuu cunay abubakr weliba u sonnaa markaasaa waxaa weyaan markuu cunada dhamaysta wuxuu yidhi waxaad cunti miyaad garanaysaa waa maya wuxuu yidhi qof berigii jaahiliga aan ahaa gaalka aan ahaa ayaan qof ama nin ayaan siray waxaan ku siray inaan kitaabgaablow ahay oo mxuu ahay cilmi qaybka ka aqaano ayaan u sheegay kadibna maantu ila kulmi ninka isaga ahaa markaasaa kahaanadiina wuxuu yidhi waba kama aqaan xitaa kitaabgaabaloomida waxaan ka aqaana ma lahan aqoon u lehna intaan siray aan wax u laalaabayu yidhi kadibna maanta way arkay anoo magaalada dhex socda kadibna xoolo isiiyey oo kitaabgaabloonimadii jaahiliga wakhtigeeda aan u sameeyey oonan ku khiyaanay ayaad igu abaalgudiyood isiiyey tii ayaan kuu keenay abubakr markaasuu gacanta afka geliyey uu ismatajiyey ilaa marka mxuu calooshiis uu soo faaruqiyo markaasaa wuxuu yidhi radia allahu tacala anu arda haddii ay luqmada u dambaysa naftayda xataa soo raacayso waan wadi yidhi ilaa aan ka wada saaro wax allo caloosh ku jiray radia allahu tacala anu arda marka waa wax aad u liidan aadna u xun weeyaan waxaa marka muhiima ah, walaalaha ruqyada sharciga sameeyo ruqyada sharciga walaalaha sameeya aad ha u digtoonaadeena manzalaq waa meel laga simbirraxdo khatar weeyaan arrintayada ruqyada sharciga waa loo baahan yahay nabigeena wuxuu yidhi calayhi salatu slam man ah, istataaca an yanfaca akhaahu falyamfac qofku walaalkiisa wax u tari karo ha u tara oo qofki in lagu tufa waxaa waa nafci aadna u fiican qofkii muxuu ahaa miskiinka ahaa oo jinka uu ka qaalib noqday xanuunada ay ka qaalib noqdeen inaad qofka qofku qur-aan ku aqriyo waa nafcigii oo nafcigii weliba mutacadiga ah qiimaha badnaa weyaan laakiin mararka qaar waxaa laga yaabaa qofka inaad wax la sambirraxdaan waxay ku sambirraxanayaan abwaabta waa badan yihiin abwaabta simbiaada keenaysa waxaa ka mid a ah qofka haaliban wuxuu jecel wadaadka dhawdiisa in la aqbalo wadaadka dhawdiisa in la aqbalo aadu jecel yahay oo wixii aad ka dhaawo in qofka caafimaadka u hela wamaa ilaa dalika arrintaas marka waxaa laga yaabaa inuu qofka shaydaanka usoo dhuunta ood yidhaahda wax yaran kugu mxuu ahaa biirini wax yaran kugu kordhini waxaad yeeli saas yar yeel saas yeel saas yeel biyaha waxa ku yardar intaasaa yeel markii dambena uu muxuu ahaa isagoo dhex fadhiyo oo aad sarkuun marka arrinta ayada aad iyo aad looga degtoonaada shifaaga iyo caafimaadaynta gacantaada kuma jirta adiga asbaabtii aad la imaanaysa adoo weliba ilaahay ka baqa oo aad ilahay xusaa subxana wa tacaala hadduu ku caafimaado waa sidii la rabay haduu ku caafimaado waa ina caafimaadkiisa dushaada ma saarna laakiin meelahan kale yaana waswaas kusoo gelin khatar weeyaan dad waxaa jira arrintaa ku dhacday waxay ku bilaabeen ruqyada sharcigeeda wanaagsaneed way socotay de ruqyada sharcigana ujraa lagu qaataa waana wax bannaan in ujrada lagu qaato saxaabadaaba ku qaateen radi allahu tacala anum ardaahum marka ujrada ayada qofka dadku waad garanaysaan qofkii ducadiisa iyo ruqyadiisa iyo lagu caafimaado qofka asaga dadka kastamkiisa badana sooma qofkii lagu caafimaadi waayana kastamka uu yeelanaya markaas shaydaanka inuu ku yira laga yaaba haye bal xogaho muxuu ah, saa yeel wamaa ilaa dalika in yarin wax iska yara bannaan saa bal yeer cadadkaas ka dhig saa yeel inta wad inta wad inta wad marka dambana uu kadibna oo meel mool oo laga soo baxay inuu kugu rida meerta meerta weeyaan kadibna adduun iyo aakhiraba aad ku halaagsanto nacam baab nahyi reebid liska reeb ayuu baab yahay can taayuri baasaysiga la baasaysto weyaan xadiidku lix boqol iyo afariy todobaatanaad wacan anasin waxaa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi anas qaala rasul lah wuxuu yidhi rasuulka ale sal l slem laa cadwa gudbitaan cudurka uu naftiisa ku gudbo ma jiro weyaan inuu qofka cudurka ka gudbo ood qofkan kale u gudba oo isaga cudurka u isgudubsiiyo ood qofka u ma jirto weyaan walaa iyarata baasaysina ma jiro weyaan wayucjibnii waxay cajabgeliyey oon aad u jeclahay alfalu samasaarsiga oo qofka inuu wax sama mxuu ahaa sheegto ama jeclaado ama uu ka dhawaaqa ayaan jeclahay weyaan qaalu waxay dhahn wama alfalu faaliga muxuu nabi alla qal wuxuu yihi kalimatun ayiba waa hadal wanaagsan hadal wanaagsan saas weeyaan muttafaqun calayh xadiidkun lix boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qaala wuxuu yidhi qala rasul rasulka wuxu yidhi sal slam laa cadwa cudur gudba oo isaga awooddii isku gudbiyey ma jiro weyaan cudur kuu gudba lakin wuxuu ku gudbaa biqudrati alwaaxid alaxad ayuu ku gudbaa weyaan ee qofki inuu toos cudurka ugu qaadaysa ma ahan walaa tiyara baasaysina ma jira wain kaana shumu haddii wax la baasaysta a jiraan fii shayin shay fa fi daari daarta ayay ku sugnaatay weyaan iwalmar'ati haweenayda iwalfarasi faraska weyaan xadiidkan waa muttafaqun calayh haddii mxu wax la yara baasaysta ee ay jiri karaan saddexdaas ayaayaa waxaa weyaan in la basaysta ay dhici kartaa maxaa yeelay inta badan isha waxay aad guriga quruxda badan haweenayda quruxda badan faraska amaba baabuurka quruxda badan wamaa ilaa dalika marka wax un haddii unay jiri lahaayeen maba jiraane dhankaas ayada ayaa laga yaabaa ayuu nabigeena cadayna sal allahu aleh wasalam xadiidka ku iyo lix iyo toddobaatan midda kale inta ayadana lagu fidnooba kuwa ayaga laftirkooda guriga quruxsan iyo haweeneyda quruxda badan iyo markabka iyo wax la furo quruxda badan in badan waxaa weeyaan waxyaabaha lagu fidno bay ka mid tahay wey intaba xadiid kun lix boqol iyo lix iyo toddobaatanaad wacan burayrata waxaa la wariy ana nabiya nabigeena sala allah alay slam qaal nabigeena wuxuu yidhi kaana waxaa nabigeenna laa yatatayaru midaan baasaysanin rawaahu abu dawuud iyo xadiidka wariyay biisnaadin saxiixin xadiid kun lix boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad wacan urwat waxaa laga wariyey ibnu caamirin waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi dukirat waa la sheegay aiyaratu baasaysiga ayaa la sheegay cinda rasuulka agtiisa lagu sheegay weyaan sal l slm faqala wuxuu yidhi axsanuha tan ugu wanaag badan alfalu waa samasaarsiga weyaan walaa taruddu ma celiso musliman qof muslima meeshii u socday kama celiso weyaan tashaa'umkaas iyo iyarada weyaan baasaysigaas faidaa ra'aa hadduu arko axadukum midkiin maa yakrahu wuxuu necab yahay falyaqul ha yidhahdo allaahuma allahyow laa ya'tii waxaad necab tahay ood yara dhibsata haddii aad aragto waxaad tidhahdaa ducadaan akhri weyaan allaahuma bاlxasanaati ila anta walaa yadfacu اsayi'aati ila anta walaa xawla walaa quwata ila bika xadiiun saxiixun rawahu abu dawud biisnaadin saxiix wuxuu leeyahy qofka allaahuma allahyow laa biyaأtii lama imaado bilxasanaati wanaagyaalka ilaa anta adi mooyane walaa yadfacu ma reeba sayi'aat xumaanyaalka ilaa anta adi mooyane walaa xawla awood walaa quwata walaa xawla xeelad walaa quwata awoodna ilaa bika adiga mooyane meel kale kuma sugna weyaan meel kale oo loo doonto lama arka xadiidkana xadiid daciifa xagga waa xadiid daciif ah marba hadduu daciif noqdona meel lala aada malahan weeyaan baabu taxriimi taswiiri alxayawaan xayawaanka in la sawaro xaaraannimadiisa fii bisaatin gogol lagu sawara aw xajarin dhagax lagu sawara aw tawbin ama maro lagu sawara aw dirhamin shilin lagu sawara aw makhadatin barkin lagu sawara aw dinaarin diinaar iyo shilin dahab lagu sawara aw wisaadatin barkin lagu sawara iyo wahayri dalik wix la midka weyan wisaadada mid weynoo balaarsan amaba firaash ahaanay noqon kartaa weyaan wa taxriim ittikhaadi asuwari sawirro in muxuu ahaa la saarto oo la dhigo ama lagu dhejiyo fii xaa'idin derbiga iwa saqfin qaybta koroo safiitada iwa sitrin meel muxuu ahaa gandoob amaba waxaa weeyaan daaha iwa cimaamatin cimaamad in sawir muxuu ahaa lagu dhejiyo iwa thawbin mara iwa naxwiha iwa almr faritaan lisfara biitilaafi suurat suurada in la jeexa amaba la muxuu aha dilaaciyo weeyaan ama la burburiyo xadiidku lix boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka al sal l slm qala wuxuu yidhi rasuulkeenna ina aladiina kuwa yasnacuuna suubiyaan hadihi suwar suuradahan oo kuwana sawiradan yucadabuuna waa la cadaaba yowma alqiyamati maalinta qiyama yuqaalu lahum waxaa loo yidhahdaa axyuu noolaya maa khalaqtum waxaad abuurteen muttafaqun calayh xadiidkun lix boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can caaishata radi allahu tacala anha qalat waxay tiri caaisha qadima rasula rasulka alla soo galay min safarin safar buu nabiga ka soo galay calayhi salatu wasalaam waqad satartu anoo ku asturay oo ku sharay sahwatan barandha oo lii an ii biqiraamin dah fiihi daahaas waxaa ku sugnaatay tamaaiilu sawiryaala falama ra'aahu rasul rasulka markuu arkay sal slm talawana waxaa isbedelay wejhu wejigiisa isbedelay sal slm wa qala wuxuu yidhi caaishatu caaishoy ashaddu naas dadkan uga daran ugu darnaanta badan cadaaban xagga cadaabka cinda allahi alla agtiis yowma alqiyamati maalinta qiyaama alladiina kuwa yudaahuuna shabahaan oo isu u ekaysiyaan bikhaliga alle qaalat waxay tihi faqacnahu waan u kala goynay faqacnahu waan kala goynay weyaan fajacalnaa minhu waxaan ka samaynay wisaadatan barkin aw wisaadatayn ama laba barkimood ayaan ka samaynay weyan laba foodara ayaan ka dhiganay muttafaqun caleyh alqiraamu bikasri qaafi huwa sitru waa daaha iyo wix la midka weyaan wasahwatan bifatxi siini lmuhmala wahiya sufatu waxaa weeyaan balakoonka amaba barandhada oo takuun ahaata bayna yaday lbeyt guriga hortiisa ahaata wa qiila waxaa la yidhi aaqu waa aaqada iyo mxuu aha diriishada annaafidu ee dulasho weyaan fi lxaa'id derbiga ku dulasho weyaan xadiidka cashirka u dambeeya kun iyo lix boqol iyo siddeetanaad waa ibn cabaas radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdulahi bin cabaas qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasulula rasulka allan ka maqlay sal slm qul isagoo dhan kula musawirin mid kastoo wax sawara fi naari naar ayuu ku sugan yaha weyaan naar baa la gelinaya yujcalu waxaa loo yeelayaa lahu isaga bikulli suuratin suurad la arkoo sawaraha uu sawaray nafsa naf baa loo yeelaya oo fa yucadibuhu markaasuu alla ku cadaabaya ama lagu cadaabaya fii jahanama jahanama ciyaada bilah qala ibnu cabas wuxuu yidhi fain kunta haddii ata laabudda midaan ka maarmaynin faacila mid fala ood wax sawaraysa fasnac ishajara geedka samay oo geed sawra weeyaan wamaa laa ruuxa fiihi waxaan naf ay ku jirin muttafaqun calayh hada wallah aclam wsal allah wslam abdihi warasuli mustafa